iyo eh, unsi iyo lagu udgiyo wasiyaana can arawaa'ix alkariiha wixii qarmuunoo dhanna laga ilaaliyo waxyaalaha urkooda uusan fiicnayn can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi curidat waa la bandhigay calaya korkayga waxaa la ii bandhigay ujuuru ummatii ummadayda ajiryaalkeeda xata alqadaata xataa yacni qurunka ama qashinka oo yukhrijuhaa uu bixinayaba ha ahaato alrajulu ninku min almasjidi masaajidka uu ka saarayo yacni xataa qashin uu masaajidka ruuxu ka saarayba ha noqdee ajirkii ummaddeeda oo dhan baa la ii bandhigay wey macnaha xata alqadaatu yukhrijuha uu bixinayo alrajulu ninku min almasjid uu ka bixinayo wa curidad waa la bandhigay calaya korkayga dunuubu ummati ummaddayda dembiyaalkeeda la ii bandhigay falam ara ma aanan arkin buu nebigu sal ly waslam demban dembi oo acdamo ka wey min suuratin suurad oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah aw aayatin ama aayad oo uutiyahaa la siiyey rajulun nin la siiyey ruux baa laga wadaay uma kadibna nasiyahaa uu halmaamay suurad ama aayad qur-aanka ka mid ah oo ruuxa la siiyey oo ilaahay waafajiyey xifdigeed oo haddana uu halmaamay dembi ka weyn dunuubta kuma arkin buu nebig sal lay slm waxaa wariya abu daawuud abu daawuud baa wariya xadiidkaas wakadalika waxaa wariyey alimaamu tirmidi waxa uuna yidhi waa xadiid hariib ah xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif leanna waxaa ku jira cabdulmalik ibnu jurayj iyo nin la yidhahdo mualib ibnu cabdillaah oo labaduba mudallis ay yihiin labadu waa mudallis wayna cancaneeyeen saas daraaddeed baa waxaa daciifiya xadiidka alimaamu albukhaari tirmidi kadalika waxaa daciifiyey qurtubi alxaafid ibnu xajar iyo siyuuti a'immadaasi xadiidka dhammaantood way daciifinayaan kadalika waxaa daciifiyey sheikhulalbani caleyh raxmat ullah xadiidku marka ma sugnaa waala naxay baan u malaynaya marka waa laakiin waa daciiftaasaa dadka neefta ka soo saartay maxaa dad badanoo qur-aan halmaamay baa fadhiya meesha soo ma markamustaaan xadiidka waxaa meesha loo keenay ujeeddada hadda meesha uu keenay waxa weeye curidat calaya ujuuru ummati xata alqadaa xataa qashinka masaajidka laga saarayo inuu ajirka ka mid yahay intaasaa loo keenay xadiisku waa daciif waxaase nagaga fillaan doona masaladaas iyada ah axaadiista soo socota oo sugan wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi umira waxaa la amray amara wuxuu amray dhe rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigu wuxuu amray bibinaa'i almasaajidi masaajidda in la dhiso fi duuri deegaamada dhexdooda in laga dhiso duurku waxa weeyaan yani almaxaal allatii fiiha duur yani meelaha ay guryuhu ka dhisan yihiin xaafadaha iyo deegaanka dhexdiisa in masaajida laga dhiso oo meel baxsan oo durugsan aan la geynin macnaha wa an tunadafa in la nadiifiyo ayuu nebigu amray sal ly wasalam oo laga nadiifiyo wixii wasakh iyo danas ah wa tutayaba wa an tutayaba iyo in la udgiyo ayuu nebigu amray sal ley wasalam in la udgiyo oo la cadriyo oo muxuu ahay la uumiyo oo masaajidda udgoon ay noqdaan ra waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila nasaaiya nasaai mooye sanadkiisu waa saxiix sida uu leeyahay sheekh albaani calaa sharti shaykhayn waxaa saxiixiyey sidoo kale ibnu khusayma iyo ibn xibbaan ayaa iyaguna saxiixinaya xadiidku marka waa xadiid sugan min xadiidi caaisha wuxuuna faa'iideeyey dhowr masalo masalada koobaad masaajidda in laga dhiso deegaanka dhexdiisa iyo xaafadaha oon la kala fogaynin deegaanka iyo masaajidda taa muhiimaddeedu waxa weeyaan inay dadku masaajidka si sahlan ku tegi karaan waxaa la diidanyaa masaajidda meel cidlaa in laga dhiso waar arrin khalada oo keeni karaysa inay masaajiddu ay kharaabto iska noqoto oon guryo dhisan oon laga faa'iidaysanayn xadiidkii cumaan ibnu cafaan een soo marnay ee axaadiistii tilmaamaysay masaajidda dhismaheeda in ajir laga helayo qaar ka mida waxaa ku soo arooray masaajidka ajir waxaa laga helaya marka ilaahay lagu xusay oo lagu cibaadaysanayo laakiin meel cidlo ah dhismo aad ka taagtay oo aan lagu cibaadaysanaynin taa iyadaa ajirkaasi lagama helayo macna ayib waayaan dambe waxaa aad u badan walilasaf dadka qaarkood waadada qaarkood iyo jimciyaadka qaarkood oo intay dadka muxsiniinta iyo jamciyadaha iyo masaajidda ka soo qaadaan bay meelo cidla'a ka dhisaan waxaad arkaysaa masaajid meel cidla'a waddo garabkeed ku yaal mid baa soo qaaday meesha ka dhisay waxoogaana wuu ka shaxaabay ninkii masaajidka uu u dhisayna uu u sawiray masaajidkii oo sawiran kadibna wuu u geeyey wuxuu isleeyahay marka miskiinkii masaajidka sadaqaystay masaajidka dhisanee laguu soo sawiray waa lagu cibaadaysanaya mid khaa'inaa ah helay marka aad bayna u badan yihiin dadka noocaasi jidadka qaarkood markaad martaa waxaa aad u badan inaad aragto masaajid jidadka dhacyahooda la taagay sida kiniisadahoo kale oo haba yaraatee wax musliba uusan ka agdhowayn arrintaas waa arrin khalada wa arrin khalad ah waana khayaano weyn w weyn wey macnaha ayb wa an tunadafa in la nadiifiyo wa tutayaba in la udgiyo <clears throat> masaajidka nabiga sal lla lay wasalam waxaa jiri jirtay haweenay e, dhex seexan jirtay masaajidka oo nadiifin jirtay baa jirta masaajidkayna baryi jirtay waxayna u taagnayd masaajidka nadiifintiisa iyo hagaajintiisa markii dambe haweenaydii dhimatay bay ahayd almar'atu ee kadibna saxaabadu ay aaseen iyagoo nabiga u sheegay sal alla lay wasalam nabiguna markii dambe uu yidhi maxaad iigu sheegi weydeen oo qabrigeeda tegey oo salaad uu ku tukaday salaatuljanaaza qabriga korkiisa haweenaydaasay ahayd masaajidkii xaari jirta nadiifin jirtay radia allahu tacala canha ayb rawahu lhamsatu ila anasaa'iya xadiidkaasi waa sugan yahay wacan samurata bni jundabin qaala wuxuu idhi amaranaa waxaana amray wuxuuna amray rasuulullahi sal ley wasalam an nattakhida inaan ka dhiganno almasaajida masaajidda inaan ka samaysanno fii diyaarinaa deegaamanadannada dhexdooda duurta iyo guryahaan degannahay diyaar iyo duur wasb meelahaan degannahay dhexdeeda inaan ka dhiganno wa amaranaa wuxuuna amray an nunadifahaa inaan nadiifinno ah, oo aan yani eh, xaaqno oon hagaajinno rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wtirmidiyu wasaxaxahu wuu saxiixiyey warawaahu waxaa wariyey sidoo kale abu daawuud baa wariyey walafduhu lafdiga abu daawuud waxa weeye kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam ya'murunaa midna amra bilmasaajidi masaa'ijiduuna amri jiray an nasnacaha inaan sancayno inaan dhisno wey fii diyaarinaa yani deegaamadanada dhexooda inaan ku sancaynooon ku dhisno wa nuslixa buuna amri jiray in aannu hagaajinno sancatahaa ama sincatahaa yani dhismaheeda dhisideeda iyo sancaynteeda inaan hagaajinno waxaa laga wadaa bimacnaa inaan adkayno waxaa la yidhahdaa alixkaam walitqaam baa laga wadaa Ah. yacni in eh, dhismaha masaajidka la adkeeyo uusan durba dumin taasaa laga wadaa yani waxa weeyaan eh, wanuslixa sancataha taasaa laga wadaa man xadiidkan samurata bnu jundab waa daciif sanadkiisu riwaayada axmed axmed dariiqiisa waxaa ku jira saddex cilaa ku jirta isxaaq ibnu aclaba nin la yidhahdo majhuula waa ku jira baqiyo oo mudallisa baqiyat bnu waliid oo mudallisoo cancanayeyna waa ku jira makxuul oo aan ka maqlin samurana waa ku jira oo inqiaaca ah. saddexdaa cilnaa ku jira sanadka axmed waxaa kaloo uu sheekhu yidhi watirmidiyu wasaxaxahu meeshaasi wahmi baa ku jira ismoodsiis baa ku jira waxaana uga horreeyey ismoodsiiskaasi mualifka ama musanifka waxa ugu horreeyey alimaam lmundiri alxaafid almundiri oo isagana tirmidi u tiiriya xadiika xadiikuna tirmidi kuma jiro qacan xadiiska tirmidi muusan soo saarin say culimmadu tilmaamayaan xadiidka uu tirmidi soo saaray oo uu ku khalday ama kaga khaldamay waa xadiidka hore ee caaisha wa wayna isku dhow yihiin laakiin xadiiu samura tirmidi muusan soo saarin xadiidka uu soo saaray uu saxiixiyey waa xadiidka hore caaisha wey maanaa kaasayna xoogaa isaga khaldamay maanaa ayib kan abu daawuud rawahu abu daawuud wa lafduhu ina yidhi ee dambana asagana sanadkiisu waa daciif jiddan ah, aad buu daciif yahay leanna waxaa ku jira nin la yidhahdo maxamed ibnu daawuud ibnu sufyaan oo majhuul ah sulaymaan ibn muusa abu daawuud nin la yidhaahdo isagana layin ah nin daciif ah nin la yidhahdo khubayb ibnu sulayman oo isagana majhuul ah aabbihii sulayman ibnu samura oo isagana majhuul ah saas daraaddeed waa sanad mudlim ah sida uu leeyahay alimaamu dahabi hada isnaadun mudlim laa yanhadu bixukmin buu waa sanad isagoo dhan mugdi ah marka ariiqaas ee abu daawuud uu wariyeyna ah, darsiibaan ku jira hadhowdariiqaas abu daawuud uu soo saarayna waa ariiq isagana ama waa isnaad daciifa waay oo waliba dacfigiisuu daran yahay laakiin xadiidku ka xadiid ahaan wuxuu ku asaxayaa shawaahidiisa oo maxaa ka mida shawaahidda hore ka horeeya caaishaa ka mida marka xadiidku saxiix wey ka xadiid ahaan laakiin ariiqyadan abu daawuud iyo axmed iyo waa daciif sanad ahaan macnaha saas daraaddeed baa waxaa daciifiya lishawaahidihi alimaam alhayami shawkani iyo sheekh albani intuba way saxiixinayaan xadiidka laakiin uruq ahaan waa daciif shawaahiddiisuu saxiix ku noqonaya xadiidku wuxuu faa'iideeyey sida axaadiistii kale masaajidda in la nadiifiyo waxaa kaloo uuse faa'iideeyey xadiidkan dambe lafdigan dambe ee abu daawuud wuxuu ku daray masaajidda in dhismaheeda la adkeeyo darsigeenni xalay waxaan ku soo marnay qurxintaa la diiday in dheerayn zaa'id ah oo loo in la dheereeyana waa la diiday laakiin in la adkeeyo masaajidda marka la dhisayo oo maaddo adag laga dhiso taasi iyadu wax weeyaan lama diidin saas way macnaha kolba wixii la heli karo waxa ugu adag in laga dhiso taa iyada lama diidin macnaha leanno eh, ma mashquulinayso wax mafsadoo ka dhalanaysa ma jirto bal dhanka kale maslaxa waxay keenaysaa masaajidku inuu wakhti dheer jiri karo taasaa marka laga wadaa wanuslixa sancataha wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu qaala wuxuu yidhi sancada xaggeeda mid lafdiga dambe ee sancada ah buu leeyahay oo axmed soo saaray min xadiidi cumar ibni cabdillaahi ibni curwa ibni zubayr can jaddihi can man xadaahu min asxaabi rasuuli lah sal lay waslam yani rasuulku sal lay slam kaana ya'muruna an nasnaca almasaajida fii duurina wa an nuslixa sancataha lafdadaasi shaahid bay leedahay sanadkiisuna waa xasan bal hayami wuxuu leey sanadkiisu waa saxiix wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man akala ruuxii cuna ahuuma toonta ruuxii cuna waalbasala iyo basasha waalkuraaa iyo kuraadka fala yaqrabanna yuusan u soo dhowaanin masjidanaa masaajidkanaga maxaa yeele faina almalaa'ikata malaa'igtu tata'adaa way ku dhibaatoonaysaa way dhibsanaysaa mima shayga yata'adaa uu ku dhibaatoonaya ama uu dhibsanayo minhu xaggiisa banuu aadam ibni aadamku wixii ibni aadamku dhibsanayo malaa'igtuna waa dhibsanaysa waa ku dhibaatoonaysa muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray xadiidkani wuxuu faa'idaynayaa toonta iyo basasha iyo kuraaska kuraaskuna wax weeyaan waa geed basasha ka agdhow oo sideedoo kale u ura weyaan macnaha marka waa geedo cuntadaa lagu cunaa saddexdooduba waxaa ka dhaxeeya waxay leeyihiin rawaa'ix kariiha oo ruuxu markuu cuntada cuno kadib afkiisa iyo yani ka soo baxay ruuxii cuna yuusan masaajidkanaga u soo dhowaan masaajidka nebiga keliya maya lafdiga muslim wuxuu leeyahay falaa yaqrabanna almasaajida masaajidda yuusan u dhowaanin ka nebiga keliya maehe masaajidoo dhan baa marka soo gelaya macnaa sida sawaabka waa la cileeyey oo cilladu waxa weeye fa inna almalaa'ikata tata'adaa malaa'igtu waxay ku dhibaatoonaysaa waxay ibni aadamku ku dhibaatoonaya marka laba dhib baa ku jira dhibka koobaadi wax weeyaan waxaad dhibaysaa dadkii masaajidka ku cibaadaysanayay musalliintii iyo dadkii cibaadaysanayay baa kugu dhibaatoonay ayb waxaa dhici karta inay adiyadaasi keento inaad salaadii ka mashquuliso khushuucdii iyo ruuxii aad u diidto urkan dartii ayb waxaa kaleetoo ku dhibaatoonaya malaa'igtii masaajidda joogtay iyaduna waa ku dhibaatoonaysa sidaas daraaddeed ayuu nebigu uhi sal ley waslam yuusan u soo dhowaanin ayb ahlu daahirku waxay ku tageen waa daahiriyada eh inay xaaraam tahay cunitaanka geedahaasi maba la cuni karay leey maxaa yeelay waxaa ka dhalanaysa salaaddii jamaacada inuu ruuxii seego salaada jamaacaduna agtoodu farducayn bay ka tahay waxay yidhahdeen marka maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib salaadii jamaacadu ma waajibayso ma imaan karto ilaa in basasha iyo waxaan laga taga mooye haddaad cunto dee salaaddii inaadan imaanin bay noqon saas daraaddeed waa in laga tago si muxuu ahaaye ruuxu masaajidka uu yimaado macnaha laakiin jamaahiiru ahlucilmi waxay qabaan oo badankood ay leeyihiin ruuxu uu cuni karaa ruuxu wuu cuni karaayoo cunitaankoodu waa xalaal waana sida sawaabku axaadiistu ku tusayso laakiin hadduu cuno afkiisana ay markaasi ka soo urayso waxaa marka dhacaysa oo ousan imaanaynin jamaacadii acdaarta waxay ka mid tahay ridaysa jamaacada imaanshaheeda meeshii kale uu ku tukan buu marka ku tukanaya ama wuxuu ku tukan mxua gurigiisa ama hadduu yani musalle iyo meel mawlaca meelaha kaleelu ku tukan laakiin masaajidda ma imaanayo acdaarta marka musqitada ah ee rida wujuubka jamaacada kasoo qaybgalkeeda ayay ku dareen jumhuurtu saas maanaa ayb laba mafsadaa meesha taalla marka mafsado ruuxan jamaacadu dhaafaysa iyo mafsado malaa'igtii iyo mu'miniintii inay dhibaatoodaan ah labada mafsado waxaa daran marka malaa'igta iyo mu'miniintu inay dhibaatoodaan dhibidoodaa daran waxaa roon ruuxa jamaacadii ha dhaafto masaajida ha imaanin marka bannaanka ka marka saas way macanaha ayib sidaasay faa'iidaynaysaa waxay culimmadu haleeshiiyeen toonta iyo basasha iyo kuraaska waxaa la midabay bay dhaheen shay kasta oo ur qarmuun leh waa la mid bay waana sida saxda ah li'anna xadiidku cillada nahyigu waa cilla mansuusa waa cillo iska cad oo nasku sheego maxay tahay fa ina almalaa'ikata ta'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam soo ma marka shay kasta oo qarhmun oo adiye keenaya cilladaa ku tusaysa in uu gelayo xadiidka taas way macanaha marka waxyaalaha rawaa'ixda kariihadaa loo dhan ayaa halkaas soo gelaya ayb ama asalkoodu xaaraam ha noqdo ama asalkoodu xalaal ha noqdo halkaa marka waxaa gelaya sigaarka ah, sigaarkaasoo gelaya min baabin awlaa leanna sigaarka asalkiisuna waa xaaraan isticmaalkiisuna waa xaaraan waana urqar muu yaho adiyadii baa ka dhalanaysa basasha ka dhalanaysa marka ruuxa sigaarka cabba jamaacada yuusan dhibina meelahahaas ha ku tukado oo ma jamaacadii baa laga fasaxay ma ruqsa fasax ma ahe waa ganax fasax ma aha ajir weyn baa seegaya oo laga celinayaa oo ruuxa jamaacada tukaday iyo ruuxa meelaha ku tukaday ajir bay isdheri ruuxa marka ajirkaa laga manciyey ma aha in la fasaxay eh ee ajir weyn iyo khayr weyn baa seegay sooma marka yani sigaarkaasaa la mida rawaayixda rawaaixda kariihadoo dhan baa soo gelaysa oo sidaasay culimadu u haleeshinaya ayb waxaa kaleeto culimmadu qaarkood haleeshiinayaan masaajidda oy kala mid dhigayaan majaamicda dadku isugu yimaadoo dhan sida goobaha eh, xafladaha maalan eh, ciidda lagu samaystooo kale goobaha cilmiga lagu baranayoo kale eh, muxuu ahaayey meelaha noocaasoo kale ah xataa qaarkood waxay haleeshiinayaan aswaaqda suuqyada dadku isugu imaanayaan meelahaasoo dhan bay leeyiin yuusan imaanin oo waxay yidhaahdeen cilladu waxa weeyaan li'anna adiyadii baa ka dhalanaysa meeshaasaa marka waxay leeyihiin cilladu mu'miniinta la dhibayaa oo ruuxa tukanaya salaadda laga mashquulinayaa mise waa dhibka malaa'igta hadday dhibka malaa'igta keliya tahay markaas wixii masaajidka ka baxsan wuxuu noqonayaa oo iska bannaantahay markaa haddayse mas'aladu tahay dhibka malaa'igta iyo musalliinta inaan markaasi la mashquulinoo muminiinta la dhibin marka ciladuwa labada way soo wada gelayaan meelaha la isugu yimaadoo dhan marka aynan habboonayn bay leeyihin cilladaa gartoo waxaan u tegi doonnaa jumcada markaan ka hadlayno sababtii loo waajibiyey qabayskeeda ayaa waxaa ka mid ahaa markay saxaabadu xoolo dhaqatiya beeraley bay ahaayeenoo maalinta gelinkooda intay tagaan oy soo noqdaan bay masaajidka ibaan jireen ayagoo dhididsan xoogaa marka jasiirat lcarabna waa meel kulul sida haalibka ah marka waxoogaa adugu yacni e, e, ur laga fiican yahay iyo shiir iyo waxba isqabsan jira markaasuu nebigu amray sal ly waslam hala soo qabaysta maalinta jumcada meeshaas marka waxaa laga qaadanaya majaamiicda masaajidda meelaha la isugu yimaado wixii keenaya adiyat lmuslim inuu ruuxu ka tajanubo oo uu ku dadaalo saas daraaddeed buu nebigu jeclaa wixii udgoon qarmuunkana uu necbaa salawaatu rabbi waslamu caleyh saasa la doonaya marka saas baabu maa yaquulu ida dakhala almasjida waida kharaja halkaasay xataa culimmada qaarkood waxay geliyaan ninka la yidhahdo abkharka abkharka abkharka waxay yidhahdaan waa dadka qaarkoodoo tabiica ahaan afkoodu uu yani waxaway soo shiirayo maaha waxay cuneen maaha laakiin waxa weye ma cudur baa ma aqaano abkhar baa la yidhahdaa kutubta fiqiga way ka hadlaan culimmadu waxay qabaan in badanoo ka mida abkharku inuusan masaajidda imaanayn ousan salaadda jamaacada soo xaadirin sababtu waxay leeyihiin adiyadii baa ka dhalanaysa qaarna waxay leeyihiin ma ahee war ninkani waa macduur xadiistu waxay ka hadlaysaa ruux wuxuu iska dayn karo cunaya laakiin ruuxan kadaata ilaahayba sidaa ku abuuray oo mushkiladani haysato haddaad masaajidka ka eridaan waxay leeyihin sax maa marka xataa kaasaa muxuu ahay doodu ku jiro oo culimmada qaarkood ay ka hadlayaan macna baabu maa yaquulu waxa uu leeyahay buu baabu yahay idaa goortii dakhala uu ruuxu galo almasjida masaajidka markuu galo iyo waidaa goortii kharaja uu baxo minhu xaggiisa can abi xumaydin wa abi usaydin yani markuu sii gelayo masaajidka iyo markuu ruuxu ka soo baxayo muxuu ahrinaya ducadu ahrin laha can abi xumaydin wa abi usaydin qaalaa waxay yidhahdeen qaala rasuululahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii dakhala uu gelayo axadukum midkiin almasjida masaajidka uu gelayo falyaqul ha yidhaahdo allahumma allahyo iftax fur lii aniga waxaad ii furtaa lanaa annaga waxaad noo furtaa abwaaba raxmatika naxariistaada i ridaheeda waidaa goortii kharaja uu baxayana falyaqul ha yidhaahdo allahumma allahyow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisan min fadlika fadligaagaan wax kaa weydiisanaya waxa wariyey axmed wاnasaa'i wakadalika waxa wariyey muslim wa abu daawuud wa qaalaa waxay yidhahdeen abu daawuud iyo muslim can abi xumaydin aw can abi usaydin ah, bishaki bay iyagu ku wariyeen ah, fahno axmed iyo nasaa'i ayagu shaki mayna ka dhigin labada ninee xadiiska warinaye waxay ka dhigeen labaduba inay warinayaan can abi xumaydin wa abi usayd labaduba inay xadiiska warinayaan way jasmiyeen laakiin riwaayada muslim iyo abu daawud iyadu waxay ka dhigtay shaki ama abu xumayd baa wariyey ama abu usayd baa laakiin islamayna warin koodii wariyey bay marka shakisayn shakigaasaana sax riwaayat ljamaaca waa riwaayada shakiga amaa riwaayadan jasmiga ah waxaa la gooni noqday nin la yidhahdo abu caamir waana shaadawa in labadoodaba laga dhigo inay wariyeen waa shaad laakiin riwaayatljamaaca waa riwaayada shakiga ah saasaa saxmaan ayb wuxuu faa'iidaynayaa xilliga masaajidka la sii gelayo xilliga laga soo baxayo in ducada la akhrinayo abu daawuud wuxuu ku daray xadiiska markuu wariyay iyo kayrkiiba in laga hormariyo nabiga salaantiisa falyusallim cala anabiy sal lay slam uma liyaqul nebiga ha salaamo kadibna ha yidhaah sal lay xadiisku waa fara badan yahay alfaadiisa qaar ka mida ah ku soo arooray iyadana ay ku dareen salliga marka salliga iyo salaamta ayaa la hormarin kadibna ducadana la ahrina saas man ayb wacan faatimata azahraa qaalad waxay tidhi faatima bintu rasuulilahi sal lay slam waay qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullahi sala allahu calayhi waalihi wasalam idaa goortii dakhala uu gelaya almasjida masaajidka markuu gelayo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa bismi magaca ilaahay baan ku gelaya waalsalaamu calaa rasuuli illah nabadina rasuulka korkiisa ha ahaato allahuma allahyo ikfir lii ii dhaaf dunuubii dembiyadayda waftax lii ii fur abwaaba raxmatika naxariistaada iridaheeda waidaa goortii kharaja uu baxayana qaala wuxuu dhihi jiray bismi magaca allahn ku bixi wasalaamu nabadina calaa rasuuliillah rasuulka ilaah korkiisa ha ahaato allahuma kfir lii allow ii dhaaf dunuubii dembiyadayda waftax lii ii fur abwaaba fadlika fadligaaga iridihiisa oo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariye wibnu maajah kadalika waxaa wariyey tirmidi ibn abi shayba sanadkiisana waxaa ku jira lay ibn abi sulaym waa daciif waxaa kaloo ku jira inqiaac oo faatima binti rasuulilahi waxaa ka warinaysa faatimatu binti xusayn bn cali bn abi aalib mana ayna la kulmin sida uu leeyahay alimaamu tirmidi caleyh raxmatullah faatima binti xusayn lam talqa faatimata alkubraa buu leeyahy faatimatu lkubraa waa gabadha nebiga sal lay slam tanina muxuu ahaaye marka sanadku waa daciif sanadku waa daciif laakiin xadiidka asalkiisa waxaa ku raacay nin la yidhahdo ismaaciil ibnu culaya oo iqa oo jaliil ah keliyata waxaan lahayn mutaabaca lahayn oo iyadu daciif ah jumlada ah ee ahaay ahaaye allahuma kfir lii dunuubii jumlada ilaahayow dunuubteeda ii dhaaf ah jumladaasi shaahidna ma leh mutaabacana ma leh saas daraaddeed waa daciifa amaa xadiidka intiisa kale dacfiga sanadkiisa ku jira mutaabacadaa xoojinaysa saas daraaddeed buu ugu yaraan xasan noqonayaa ama saxiix noqonaya saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey alimaamu tirmidi ayaa saxiixiyey iyo tirmidi wuu taxsiiniyey ibnu xajar kadalika waa taxsiiniyey fii nataa'ij alafkaar sheekh albaanina wuu saxiixiyey marka laga reebo jumlada allahuma kfir lii dunuubi ducooyinka soo arooray bay marka ka mid tahay waxaa ka mida yani acuudu biاllahi اlcadiim wbiwajhi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min الshayطan الrajiim yani adkaar dhowraa soo aroortay marka la gelayo masaajidka marka laga sii baxay baabun jaamic wuxuu baabun wey jaamicun oo kulminaya fii maa shay buu kulminayaa tusaanu laga ilaalinayo canhu xaggiisa almasaajidu masaajidii laga ilaalinayo iyo wamaa ubiixa wixii la banneeyey fiiha masaajida dhexdeeda baabkani waa baab uruurinaya waxyaabaha masaajidda aan loo ogolayn ee laga reebay dhexdeeda in lagu sameeyo iyo waxyaalaha la banneeyey masaajida dhexdeeda lagu samayn karayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man samica ruuxii maqla rajula nin oo yanshudu haybaarinaya ama yaahadinaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa daallatan baadi wax ka lumay dalbaya oo waryaa arkay iyo e, raadinaya falyaqul hal ha yidhaahdo laa addaaha allaahu alla kuuma gudo ilayha ilayka xaggaaga addaaha muidin qolmise raddaha addaaha ah, ayib ilaahay kuuma gudo kuuma soo celiyo wey ilayka xaggaaga maxaa yeele fa ina almasaajida masaajidii lam tubna lama dhisin lihaada kan looma dhisin kan dartii looma dhisin ah, masaajidda warkan aad akhriyaysa dartood looma dhisin ayb xadiidka eh, iyo kan kuxigu israacin doonaayo muslim iyo abu daawuud ibn maajah iyo axmed iyo ibnu khusaymiyaa wariyey waana xadiis saxiixa wey wa can buraydata anna rajula nin baa nashada haybaariyey ama yahdiyey baadi filmasjidi masaajidka dhexdiisu ku yahdiyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi man dacaa ila aljamali alaxmar man dacaa yaa yeedhay ila aljamali alaxmari ratigii casaa war rati cas yaa arkay waa yaa sheegayay waa macnaha dacada saasaa laga wada war rati oo baadi'a ah yaa sheegay saasna yidhi faqaala nabiyu nebigu markaasaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam laa wajadta ha helin alla kuuma sahlo innamaa buniyad waxaa uun loo dhisay almasaajidu masaajidii limaa buniyat wixii loo dhisay lahu isaga ah, masaajidda waxaa loo dhisa wixii loo dhisay oo maxay ah, ah lidikri illaahi wasalaa sooma daacaa loo dhisayoo dikriga ilaahi iyo salaada iyo khayrka iyo dalabulcilmiga iyo yani looguma talagelin meel baahida lagu yahdadsado maaha rawahumaa waxaa wariya labadaa xadiidba kan horiya kanba waxaa wariyay axmedu axmed wa muslim wabnu aya ayaa wariyey ayb xadiistaasi waxay tilmaamaysaa ama ay e, sheegaysaa inaysan bannaanayn in baadida masaajidda lagu yaahdiyo oo laga dhigo yacni e, muxuu ahaa meel waxyaalaha lumay ee laga yaahdiyo inay inaan laga dhigin ayay ku tusaysaa macnaha sidaana waxaa qaba kaiir min ahlicilmi baa qaba inay xaaraan tahay ruuxii ku yahdiyana in loogu jawaabayo ilaahay kuuma soo celiyo maxaa yeele nebigu ficlanna waa fuliyey waana amray nebigu sal lay waslm ah, yani waana amray cidda sidaas samaynaysa in la habaaro oo la yidhaahda ilaahay kuuma soo celiyo kuuma sahlo asaguna waa sameeyey nabigu sal lay waslam oo ninkii yaahdinay wuxuu ku yidhi ilaahay kuuma soo celiyo laa wajadta alla waadan helin buu ku yidhi marka ciladana wuu sheegayoo masaajidda marka la dhisayay iyo jeedooyinka loo dhiso talagalka ka mid maaha in baadida lagu yaahdiyo masaajidda waxaa loo dhisa wixii loo dhisa innamaa hiya lidikri illaahi wa iqaami asala soo garamaysaan xadiiskii ninkii masaajidku kaa jiray acraabigii ah, nabigu sal lay slam masaajidda looguma talgelin meel lagu kaajo masquul ma ah waxaa talagalay dikri illaahi iyo salaad iyo daaca loogu talagalay saasaa loo dhisay macnaha ayib wacan abi hurarata radi allahu meesha iyada ah eh, qaar ka ah waxay ka soo istinoonayaan oo ka soo reebayaan ee baadida ibni aadamka ah, baadida ibni aadamkaay ka soo reebayaan waxaa ka mid ah culimmada ka soo reebaysa alimaamu siyuuti caleyh raxmatullah wuxuuna u deliishanayaan culimmadaasi xadiiskii gabadhii hadda aan soo sheegaynay ee masaajidka ka shaqayn jirtay oo waxay leeyihiin nebigu gabadhii markuu waayay isagoo masaajidka jooga ayuu saxaabadii weydiiyey marka taasaa laga qaadanayaa baadida ibni aadamku inayna ku jirin oy ka baxsantay waxaa kalooy u deliishadeen waxay yidhaahdeen ibni aadamka baadidiisa daalla lama yidhahday dheheen ibni aadan lumay daalla lama yidhahdo daallada xoolaha loo isticmaalaa bay dheheen laakiin ibni aadamka lumay waxaa la yidhahdaa laqiid ah, laqiid baa la yidhahdaa ee luqada carabiga daalla lama yidhahday dheheen adiga istilaalaal noocaasay u deliishanayaanoo waxay leeyihiin baadida ibni aadamka masaajida waa laga yahdin kara waana meelaha meelahaan kala qiilbaxnay wey masaajideennaadda meelahaasaan kala qiilbaxnay markaan masaajidda dadka laga yaahdinay ilmaa lumayay kanay ciddii aragti ha keentay waxoogaa nooc muxuu ahay wajaha waa leeh ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi man dakhala ruuxii gala masjidanaa masaajidkanaga haadaa ee kan ah liyatacallama si uu u barto khayran khayr u barto aw amase liyucallimahu ama si uu u baro ama isagaa baranaya ama wuu baraya aw liyucallimahu ama si uu u baro darteed ruuxii u soo gala kaana wuxuu ahaanayaa kal mujaahidi siduu ruux jihaaday fii sabiilillahi jidka ilaahay ku jihaadayoo kale ninka furinta joogee dagaalamaya hubka xambaarsanoo kaleu la mid waman dakhala ruuxii gala masaajida ama masaajidkanaga liayri daalika kaa waxaan ahayn u soo gala liqayri daalika oo ah macnaha barid iyo barashada waxaan ahayn ruuxii masaajidka u soo gala kaana wuxuu ahaanayaa kan naadiri sidii ruux fiirinayoo kale ilaa maa laysa lahu wuxuusan lahayn waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maaja wa qaala ibnu maajah wuxuu yidhi isaga lafdigiisa lafdigan uu ku wariyey fa huwa isagu bimansilati rajuli nin booskiis buu joogaa oo la mid yahay oo yanduru fiirinaya ilaa mataaci hayrihi alaab cid kale ay leedahay ah, alaab ruux kale uu leeyahay ayuu daawanahayaa oo fiirsanaya oo ku tashanaya nin xoolo uusan lahayn adiguu heshanaya waay ah, kaasoo kaleu noqonaya bu nabig sal lay slamyb ma waxaa wariyey axmedu axmed wabnu maajah baa wariyey xadiidka isaga ah ee way saxiixinayaan culimo badani waxaa ka mida xaakim calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixiyey buusiri laakiin alxaafid albuusiri wuxuu isagu ku saxiixinayaa calaa sharti muslim waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey sheekh albani laakiin sida sawaabkaa xadiidku waa daciif waana mawquuf calaa kacbi alaxbaar ma aha xadiid oo nabiga gaadhsiisan sal ly waslam ee xadiidkani waa qowlu kacbi laxbaar kacbi laxbaar waa ninkii muxuu ahaa israa'iiliyaadka inta badan wariya kutubtii reer bani israa'iil buyuu aqoon jiray nin mukhadramana waa ah saxaabo fara badanina way la kulantay ninkaa hadalkiisii weeye xadiid marfuuca ma saasaa xoog badan waxaa yeelay laba ariiq buu leeyahay ama dhowr ariiq ariiqa ugu xoog badan waa ariiqa cubaydullaahi ibnu cumar alcumari oo cumar ibni cabdiraxmaan ibnu alxaarisna wuu ka warin walaalkii abubakar ibni cabdiraxmaanna wuu ka warin waxaa isaguna ariiqaasi isla ku warinaya waxaan dhihi lahaa ibn ibnu cumar alcumari wuxuu ka warinayaa cumar ibnu cabdiraxmaan ibni alxaaris muxamed ibnu cajlaan oo isagana saduuqa wuxuu ka warinayaa abubakar ibnu ibn ibni alxaaris labadaa nin ayaa waxay ka dhigeen hadalkan inuu kacbul axbaar leeyahay waxaa labadooda khilaafay nin la yidhahdo xumayd ibnu sakhra ama abu xumayd oo laysku khilaafsan yahay eh, ma iqa ma daciifba ma saduuqba waa nin laysku khilaafsan yahay ninka sidaa laysugu khilaafsan yahay hadduu laba ninoo iqa ah khilaafo mukhaalafadiisu waxay noqonaysaa shuduud buu noqonaya ama munkar buu noqonaya saas daraaddeed rafcinta xadiiska uu rafciyey waa daciif sida sawaabka ana xadiidku waa inuu yahay qowlu kacbi alaxbaar oo daciifa sidaana waxaa rajaxaya alimaamu daara qutni caleyh raxmatullah fi lcilal kitaabuhu lcilal buu ku keenay waxaan isleeyahay arrintaasi waan isleeyahay inay sheekh albaani iyo maarkin kolley eh, mayna soo qaadeen marka inay ka qarsoontay baa dhici karta xadiidku marka ma sugna waa daciif wacan xakiim ibni xisaamin qaala wuxuu yidhi xadiidkuu sugnaan lahaa wuxuu tilmaamayaa oo hadda meesha loo keenay in e, ay ka mid tahay masaajidda waxyaalaha lagu samayn karo cilmiga baridiisa iyo barashadiisa xadiiskani hadduu daciifay waxaa la hayaa axaadiis kaloo aad u fara badan oo tilmaamaysa nebigu sal lla ley wasalam inuu saxaabada masaajidka wax ku bari jiray ilaa xad tawaaturba gaadhi kartaba saas macnaa maxaa yeeley nebigu sal lla lay meel kaleo uu dadka yacnii wax ku bara muusan lahayn ama jid buu socdaa ama yacni ama safar buu yahay waa bari jiray laakiin inta badan waxay ahayd masaajidka ah, marka axaadiis kaloo aad u fara badan baa inagaga hadduu xadiiskani daciif noqdo oo masaajidka in culumta sharciga lagu qaadan karo oo duruusta lagu qaadan karo taasaa macnaha laga faa'idaysa wacan xakiim ibni xisaamin qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi intaynaan taa ka waman dahala liayri dalika hadduu sugnaadoba waman dakhala liqayri daalika intaa la sheegay waxaan ahayn ruuxii masaajidka u gala wuxuu noqonayaa mid fiirinaya alaab uusan lahaynoo cid kale leedahay fiirsanaya liqayri daalikadaasi waa in la qaydo oo laga dhigo ee wuxuu masaajidka u galay wixii masaajidda loogu talagalay waxaan ahayn ama wixii loogu talagalay salaad buu tukanayaa ma aha muxuu ahaa cilmi ma aha ama dikriga ilaahay ama waxyaalaha jaaiska iska bannaane masaajidda aan loo diidanayn buu u soo galay liqayri daalika waa in la qaydo lagu qaydo wixii aan la ogolaynoo shareecadu diiday hadduu u soo galo umbuu noqonayaa ama waxyaala iska mubaaxaad oo ajri aan laga helinoo kaleeto wacan xakiim ibni xisaamin qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu idhi laa tuqaamu lama oogo alxuduudu alxuduudu xadadyaalkii filmasaajidi masaajida laguma ogo walaa yustaqaadu laguma qisaasto fiiha masaajida dhexeeda wax laguma qisaasto waxaa wariya axmedu axmed baa wariya abu daawuuda wadaara quniyo xadiidkan xaafidku wuxuu leeyay fi talkhiis wuxuu yidhi laa ba'sa biisnaadihi laakiin buluuqulmaraamka sanadkiisu waa daciif buu yidhi sheekh albaani wuu taxsiininayaa sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin shawaahid badan buu u sheegayaa sidaasuuna xasan kaga dhigaya irwaaul irwaa'ulkhaliilka mujalladka toddobaad safxada saddex boqol iyo lixdan iyo kow buu ku taxsiininaya waana qaabil litaxsiin xadiidku wuxuu ku tusayaa xuduudda inaan masaajidda lagu oogi karin xuduudda xuduuddu waa laba xuduud keenaysa ruuxa in la dilo oo xaddulqatli ah iyo xuduud aan keenaynin oo karbaashid iyo jeedal iyo taxsiir iyo sidaasoo kale ah labaduba way soo galayaan laa tuqaamu alxuduudu fi lmasaajid bannaankaa looga saaraya sidaas daraaddeed nebiga sal lay waslam xuduudihii uu fuliyey oo u badnaa xadda zinada wuxuu ku fuliyey masaajidka bannaankiisa bannaanka lagu jeedlay ama lagu dilay ama saasay ahayd macnaha taa way ku tusi arrintaasi nahyiga waxaa laga faa'iidaysanayaa nebigu sal lay waslam uu reemaynaya inay xaaraan tahay waana sida daahirka nahyigu uu faa'iidaynayo oo laga qaadanayo wa waxaa kaloo masalada labaad ah in aan masaajidda dhexdeeda dadka lagu qisaasan karin qisaasta yacni waa eh, xadda oo dilka ah oo ruuxu markuu ruux dilo loo dilo waay marka masaajidda dhexeeda lagu qisaasi maayo iyadana bannaankaa looga saari laan ruuxa marka la qisaasayo abcan dhiig baa ka imaanaya seef baa lagu dilaya hay kalea lagu dilaya dhiig baa ka imaanaya masaajiddii markaa wasaqoobayan marka iyadana qisaasta laguma fuliyo masaajida dhexdeeda وcan abi hurarata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllahu alayhi waalih wasalam rasuulku qaala wuxuu idhi ida goortii ra'aytum aad aragtaan man yabiicu cid iibinaysa aw yabtaacu ama gadanaysa filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku iibinaysa ku gadanaysa faquluu waxaad tidhahdaan yabiicuda waa markaa adugu badeecada aad wareejinayso badeecada wadato yabtaacuna bimacnaa yashtari weeyo waa markaad lacagta wadatood badeecada la wareegayso labadaa way macna ama waxaad u timid inaad badeecadii qaadato lacag baad la timid meesha ama badeecadii baad keensato in lagaala wareega aad rabtaa labadu way soo gelayaan idaa goortii ra'aytum aad aragtaan man yabiicu cid iibinayso badeeco wadato aw yabtaacu ama badeeca la wareegaysoo gadanaysa filmasjidi masaajidka dhexdiisa faquuluu waxaad tidhaahdaan laa arbaxa allaahu alla faa'iide kaama siiyo tijaarataka ganacsigaaga iibkaagiiyo ganacsigaaga ilaahay faa'iide kaama siiyo ku khasaar waidaa goortii ra'aytum aad aragtaan man yanshudu ruux yacnii yaahdinaya daallatan baadi masaajidka dhexdiisa ku yaahdinayana faquuluu waxaad tidhaahdaan laa radda allaahu alla ma soo celiyo calayka korkaaga ilaahay kuuma soo celiyo weligaa ha helin rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariya xadiidka isaga wakadalika xadiidka waxaa soo saaray nasaa'i fii camali اlyowmi walleyla daarimi ibni xibbaan ibnu khusayma xaakim iyo bayhaqi iyo ibnu jaaruud xadiidka wuxuu leeyahay waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay waxaase sidoo kale saxiixiyey ibnu khusayma ibni xibbaan iyo sheekh albani wuu sugan yahay xadiidku wuxuuna faa'iidaynayaa inaan masaajidda dhexeeda wax lagu yaahdin karin waan soo barannay taas xadiisku waa sheegay horay baana u soo mar waxaa cusuba uu sheegay inaan masaajidda loo oggolayn in laga dhigto suuq wax lagula kala wareego lagu ganacsado ama badeecadii ruux wata noqo ama kii badeecada rabeeye lacagta watayno habaarkaasi la habaarayana wuxuu ku tusayaa inay camaliyadu ay tahay amaliy xaaraama ah. taasmanamaliy xaaraama ah inay tahay leanna habaarka ruuxu wuxuu mudanayaa markuu shay xaaraana ku dhaco hadday shay sunnaa uu yahay shay sunnaa dadka looma habaaro sidaas daraaddeed ma banaana inay masaajidu noqoto meela wax lagu kala gato ayib leanna waxa wey taa waxaa loogu talagalay suuqyada inta badanna wax kala gadashada iyo ganacsiga iyo waxisdhaafsiga iyo waxaa la socda laqwi fara badan iyo afxumo iyo qaylo iyo yani soos iyo wax badan buu wataa waxaasina waa waxa ka dhigay masaajida ka dhigay waxaan ujeedaa suuqyada ka dhigay meelaha ugu sharka badan shayaadiin baa imaan oo dhaar beenaa dhici oo wax fara badan oo muxuu ahaay ganacsigii baa laysku khayaami oo meeshaasi waa meel muxuu ahaay meel shar badan masaajiddana waxay alla ka dhigay tabaaraka wa tacaala biqaacda iyo dhulka korkiisa meelaha ugu khayr badan ayuu alla ka dhigay tabaaraka wa tacaala marka sidaas daraaddeed waa inaysan isku darmanin waa inaysan masaajiddii suuq noqonin way macnaha wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi naha wuu reebay rasuululahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu reebay can ishiraa'i iibsiga walbayci iyo iibinta filmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu iibiyo oo lagu iibsado shiraagu waa ibtaaca yabtaacudii waa shiraaga waalbaycuna waa beeci wey macnaha waa sii iibsiga iyo la soo wareegidda iyo iibsiga can ishiraa'i soo iibsiga badeecada lasoo iibsado walbayci iyo sii iibinta badeecada aad sii iibiso filmasjid masaajidka dhexdiisa ayuu nabigu reebay sal lay slam wa an tunshada in la yaahdiyo maydhe wa an tunshada in la tiriyo fiihi masaajidka dhexdiisa al ashcaaru gabayaalka in tixda gabayga ah masaajidda lagu tiriyo lagu sheego wa an tunshada iyo in la yaahdiyo fiihi masaajidka dhexdiisa addaallatu baadidii in lagu yaahdiyo taana waa reeb wa can ilxilaqi buu reebay nebigu sal lay waslam xilqadaha wareegyaalka fadhiyada wareegga ah yowmaaljumucati maalinta jumcada qabla salaati salaada horteeda dadka wada fadhiyaee kooxkooxda u fadhiyaee fadhiga wareega ah fadhiya ee xalqada ah taana nebigu waa rabay maalinta jumcada salaada jumca ka hor masaajid waa u diiday rawa alhamsatu shantii baa warisay walaysa ma ahaanin linasaa'iyi nasaa'i uma ahaanin fiihi xadiidka inshaadu daallati baadida yaahdinteeda yacnii nasaa'i isagu muusan warinin jumlada ku saabsan yaahdinta baadida laakiin xadiiska intiisa kaleu wariyey intooda laakiin kuwa kale xadiiskao dhammaystiran bay wariyeen xadiidka waxaa saxiixiyey ibnu khusayma abubakr ibnu carabi waxaa taxsiiniyey alimaam tirmidi iyo sheekh albani waa cadiid sugan wuxuu diidayaa dhowr qodob isagana oo masaajidda u diidaya oo nabigu reebay sal lay slm beeca iyo shiraha masaajidda dhexdooda waa soo marnay qodobka labaadi waxa weeye wa an tunshada fiihi alashcaar in lagu sheego inshaadul ashcaarka waxaa la yidhaahdaa gabay iyo tix horay loo tiriyay in aad sheegto ama qaaddo ayaa la yidhahdaa macnaha marka gabayada in masaajidda lagu tiriyo oo lagu sheego taana nebigu waa reebay sal lay slam waxaan u tegi doonnaa axaadiis ogolaanaysa oo masaajidda dhexdooda in lagu gabyi karo oo geeraarka iyo gabayga iyo tixda lagu qaadi karo oo ogolaanaysa baan u tegi doonnaa kanina waa diiday kanina waa diiday axaadiis ogolaanaysana waan u tegi doonaa dhowr qaab baa loo jamciyaa marka culimmada qaarkood waxay leeyihiin xadiiskan diidaya waxa uu diidaya waa gabayga xun gabayga macnaha xun ama wuxuu ka hadlayaa maalan zine iyo fuxshi buu ka hadlaya ama dhiig la daadiyo iyo dagaallo iyo dad isdulminayuu ka hadlaya ama faan iyo isla weyni buu ka hadlaya ama jaahiliyuu ka hadlaya ama gaalnimu dadkii muxuu ahaay u qurxinaya waxa uu ka hadlayay muxtawaha uu gabaygu wato hadduu xun yahay masaajidda laguma sheegi karo markaas taasuuna ka hadlayaa xadiidkani axaadiista soo socotana ee bannayn doontaan u tegi doonnana waxay ka hadlaysaa gabaygu markuu yahay waxaan shareecada khilaafsanayn macnahaana waxaa xoojinaya nebiga sal ly waslam waxaa la weydiiyay xadiis sugan waxaa la weydiiyey gabayga xukumka gabaygaa la weydiiyey markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam yani waxa weeyaan ashicru kalaam xasanuhu ah, xasan wa qabiixuhu qabiix gabaygu waa sida hadalkaoo kale kiisa xunna hadalka xun buu la xugum gabayga kiisa wanaagsanna hadalka wanaagsan buu la mid yahay taa marka hadalka kiisa wanaagsan ee aan wax xumaana xambaarsanayn macnihiisuna fiican yahay sida masaajidda loogu sheegi karo ayuu haduu tix noqdo gabay noqdana loogu sheegi karaa haduu hadalkii xun yahayna masaajidda looma ogola gabay haduu yahayna waa la mid marka axaadiista kuwa diidayana halkaasaa la saaraya kuwa ogolanaya halkaasa la saaraya culimmada qaar ka ah waxay leeyihiin waxay ku xambaarayaan axaadiista nahyiga waxay ku xambaarayaan cala tanziih waxay leeyihiin masaajidda dhexdooda in gabay lagu tiriyo waa laga fiican yahay laakiin xaaraan ma inay bannaan tahay axaadiista soo socotaa ku tusi kan nahyigiisuna muxuu ku tusi in laga fiican yahay sidaana qaar baa isku waafajiyay ayb masalada kale uu xadiidku sheegay waxa wey wa an tunshada fiihi baadida in lagu yahdiyo iyadana waan soo marnay midda ugu dambaysa uu xadiisku sheegay wa can ilxilaqi yowma aljumucati qabla asalaa ah rag baa waxay u akhriyaan wa can ilxalqi yowma aljumucati qabla asalaa rag culimo ah maalidhow dood baaba ka dhacday masaajidka mxuu ahay jaamica jaamica mowsul oo rag baa waxay u fahmeen jumcada ka tasxiif baa la yidhaahdaayo marmar baa kelimadu haddii xarakadeeda ama dhibicdu kaa khaldanto baa waxaa soo baxaya macnihii macno aan ahayn ah, nin culimmada ka mid ah waxay dhihi jireen eh, alxabatu sawda dawaaun min kulli daa meeshii ba'da baa ya isu rogtay markaasuu ya u ahri markaasaa waxay noqotay alxayatu sawda dawaaun min kulli daa abeesada madow daawo waxay ka tahay cudur kasta abeesuu cunay baa laydha markaasuu ku dhintay marka markay ka hadlayaan tasxiifaadka muxadisiinta kelimadu hadday kugu dabagadoonto akhrintu kula khaldanto ama dhibic isbadashay baa waxay keenaysaa macnahu fasaada ama xarakadood khaladaa waxay keenaysaa macnahu fasaada marka xalqi maaho xiirid mehe waxa weeyaan waa xilaq xilaq saas way macnaha jamcu xalaqa xalaqadana waxa waa fadhiga wareegga ah wareegga loo fadhiyo way marka maalinta jumcada salaada jumca ka hor in masaajidka dhexdiisa fadhiyo wareegsan la fadhiisto oo koox koox loo fadhiisto ayay qaybtanin xadiiska qaybtiisana diidan tahay macnaha ayib arrintaa iyadaa ah, jumhuur ahlilcilmi waxay ku xambaarayaan karaahiyo oo waxay leeyihiin cilladu safafkiibuu kala goynayaa ilaan salaaddii jumcaa soo dhow masaajidkii inay dadku safaf fadhiistaan bay u baahan yihin koox koox loo fadhiisto ama cilmibaa meeshan lagu raacanayaa ama waa la sheekaysanayaa Eh, ama dikri jamaaciyaa la haystaa koox koox loo fadhiistoo layswareejiyo cidhiidhi bay keenaysaa iyo dadka sufuufta inay yani waayaan alimaamu taxaawi isagu wuxuu leeyahay nahyigu wuxuu khaas ku yahay markii fadhiyada noocaas masaajidka badankii ay qabsadaan laakiin mid yaroo meel ku yaal taqyiidkaasi laakiin daliil ma sida sawaabka wax weeyaan xilligaasi salaada ka hor in aan la ogolayn xilqa noocaas oo kale ah oo macnaa muxuu ahaayey eh, masaajidda laga dahayo wacan sahl bni sacdin ana rajula nin baa qaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ara'ayta bal ka warran rajula nin oo wajada helay maca imra'atii xaaskiisa la jirankeeda rajulan nin kale helay ayaqtuluhu ma dilaya nin reerkiisiiyo uu ka maqnaa u yimid isagoo nin kale uu la joogo ama nin kaleeto uu ka shaqaysanayo ee muxuu ahaaye xumaan samaynayo ayaqtuluhu ma dilayaa ayb fatalaacanaa markaasay licaantameen labadoodii isagiiyo xaaskiisii filmasjidi masaajidka dhexdiisay ku licaantameen walxaal ana anugu shaahidun mid jooga aan ahay oon goobjoog ah muttafaqun alayh meeshaa xadiidka wuxuu u keenay waa xadiidkii licaanka baabu licaan insha allahu tacala wuxuu inoogu iman doonaa gadaal laakiin wuxuu u keenay masaajidda dhexdeeda in licaanka lagu samayn karo licaanku waa qadiyad maxkamaddu qaadda wa soo ma oo ninku xaaskiisa hadduu tuhmo oo zina ku sheego ha ahaatee ayadii ay inkirto caddayn afar nin markhaatigeedana uu waayo la jeedli maayo sida ruuxa caadiga ah ruux caadiga ruuxa qadfee saa ugu sheegay caddaymo waayo afar markhaati waa la jeedli laha laakiin cidduu wax ku sheegay hadday xaaskiisa tahay masaladu si kale isu dhigaysaa waa la dhaarinayaa shan dhaarood baa mid walba la marinaya kadibna waa la kala erayaya hadday dhaartaan isagaa dhaaran iyaduna way ka daba dhaaran taasaa marka licaanka la dhaarahaasi marka labadoodu ay dhaaranayaan dhanka ay ka timid masaajidda dhexeeda ma lagu dhaarin karaa licaanka ma lagu samayn karaa waxa weeye labadooda licaantamaya midbaa beenaala ah oo been ku dhaaranaya shaki ma leh ah, waa kii nebigu sal lla alay waslam inna axadakuma kaadibun fahal min taa'ib ah, waxaan hubaa labadiinna inuu midkiin been sheegaye war mid soo noqonaya ma idinku jira maxaa yeelay hal shay buu isaguna wuxuu leeyahay way zinaysatay iyaduna waxay leedahay ma zinaysanin wax u dhexeeya miyaa kara marka labadooda mid baa beenaalaah saas way marka iyadoo been lagu dhaaranayo shan dhaarood lagu marayo masaajidka dhexdiisa maxkamadaas ma lagu qaadi karaa mise masaajida in laga fogeeyo way waxa noocaas oo kalea wuxuu ku tusi xadiidku in talaacunka iyo licaantanka masaajidda dhexdooda lagu samayn oo lagu qaadi karo arinta noocaas waana sax wacan jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray annabiya nebiga sal lay waslam ayaan xaadiray akara wax ka badan min mi'ati maratin boqol goor wax ka badan fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa aal wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa yatadaakaruuna ayaga oo yani wax weyaan tadaakuraya ama yani wax weyaan wada sheegaya ashicra gabayga tadaakurka waa waa isla sheegidda ah, isla sheegidda macnaha waxa weeye yani waxa weeyaan kana sheegi oo kana sheegi oo tadaakurka saasa la yatadaakaruuna shicra iyo wa ashyaan iyo waxyaabo oo min amri ljaahiliyati jaahiliyada arrimaheedii ka mid a yani islaamka ka hor carabtii iyo sheekooyinkeedii iyo qabaa'ishii iyo wixii iyo wax ka midana way sheegsheegayaan gabaygiina gabayna way sheegayaan fa rubbamaa waxaa laga yaabaa tabasama inuu muusoodo nebigu sal ly slm macahum la jirankooda saxaabadu markay warkaa ka sheekaysanayaan jaahiligaa islaamka ka hor warkii iyo caqabaa'ishii xaaladoodu waxay ahaan jirtay gabaygaana ay tirinayaan oy tadaakurayaan gabay ku tadaakurayaan xaaladdaa iyada ah saxaabadu way qoslayaan nebiguna marmar inuu muusoodo ayaa dhacaysay buu leh rawaxa wariye axmedu axmed sanadkiisu waa xasan simaag abukaamil nin la yidhahdaa ku jira oo uu xasan la noqonaya ayib laakiin xadiidka waxaa wariyey muslim iyo abu daawuud iyo hayrkood kumana jiro inshaadu shicriga qaybta gabayga tirintiisa kuma jirtay arrimaha jaahiliga saasman markay muslim iyo abu daawuud warinayaan wuxuu kutusayaa xadiidku in masaajidda dhexdooda gabay lagu tirin karo waana xadiistaan hadda lahayn way soo socdaan soo ma waxaa kaleeto uu kutusayaa sheekooyinkii horay u dhacay iyo dhacdooyinkii iyo taariikhdii iyo eh, in lagaga sheekaysan karo wixii markaa eh, mxuu ahaaye aan mamnuuc ama maxduur ahayn iyadana wuu masalada gabayga waataan soo sheegnayoo waxaa laga maarmaana gabaygaasi inuusan macno xun uusan ku tusayn maalan waa gabay eh, cilmi ah, maadda cilmiyaa lagu gudbinayaa maalan sida kutubta faraha badanee maalan gabayga ka hadlays ama ma ahe waa gabay jaahiliya kaba soo qaad laakiin waxaa lagu baranayaa maqsuudku yahay luqadii carabigaah iyo adabkeedii baa lagu baranaya marka yani waxa weye waa inuusan maxduur sharciga ah xambaarsanayn taas man markaasi hadduu xambaarsanya mamnuuc buu noqonaya wa can saciid ibni musayabin qaala wuxuu yidhi marra waxaa soo maray cumaru cumar baa soo maray fi lmasjidi masaajidkuu soo maray waalxaal xasaanu xasaan yunshidu uu gabay tirinayo yani xasaan waa gabayaagii nebiga sal lay slam gabayaagii nebiga xasaan ibnu haabit gabayaagii nebiga wey sal lay marka xasaanoo masaajidka dhex fadhiyo gabay tirinaya ayuu cumar soo maray falaxada markaasuu milicsaday ilayhi xaggiisuu milicsaday cumar baa isha ku xaday saasuu u fiiriyey ah, xasaan marka waa dareemay hadduuba cumaroo meesha maraya ku soo fiiriyey waxaad haysuu qoonsaday buuhi waa fahmay markiiba fa qaala markaasuu xasaan wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa unshidu mid tiriya gabayga masaajidka dhexdiisaan ku tirin jiray wa fiihi walxaal fiihi masaajidka dhexdiisa isagoo uu joogo man cid huwa isaguba khayrun kaa khayr badan minka adiga bu iga fiirine ah. mid kaa khayr badan isagoo joogaan meeshan ku gabyi jiray buui oon gabayga ku tirin jiray yuu ka wadaa nabigu ka wadaa sal lay sl uma kadibna iltafata wuxuu milicsaday ilaa abi hurayrata abu hurayruu milicsadoo jalleecay oo meesha fadhiya markhaati buu ka dhiganaya faqaala markaasa wuxuu uhi anshuduka allah ilaahay baan kugu weydiinaya asamicta ma maqashay buu yidhi rasuul allahi sal lay waslam oo yaquulu leh ajib jawaab cannii xaggayga ka jawaab allaahuma allahyow ayidhu ilaahu xooji biruuxilqudusi ilaahu malakuljibriil ku xooji ma maqashay buu yidhi arrinkaas abu hurayra wuxuu uhi nacamha warkaa goobjoog baan ahaa buu bimacnaa nebigaa amray inuu gabayga ku difaaco waabana ugu duceeyo ilaah ayid oo xoojiya waafaji buu waxay ahayd waagaasi waxyaalaha aad loogu dagaalamo waxaa ka mid ah oo seefta iyo waranka iyo aan ka sahlanayn afkaa lagu dagaalami jiray khaasatan gabayga iyo tixda iyo baa laysku hurgufi marka nebiga sal lay slam waa loo soo gabiyey gabaygii loo soo gabiye nebigu ma gabi yaqaana marka ah, wamaa callamnaahu shicra ah, gabay ma aqooni nebi maxamed salawatu rabbi waslamu ma aqoon ma gebyi jirin marka xasaan iyo cabdulaahi ibnu rawaaxa iyo rag saxaabadiisa ka midoo aftahanna ah baa wixii nebiga loo soo gabya ka jawaabi jiray oo khatar ahaa marka nebigu inuu ii fasaxay ma ogayd buu yidhi haa buu yidhi cumar ma war baa yaalla marka ah, uu dhiiran jiray ma bannaanku iska maray maxaa yeelay kaana waqaafan cinda xuduud illah soo ma cinda mar haddii cumar nas la siiyo warkiisu meeshaasu ku waa qaboobahaya isaga dham cumar bannaanku iska maray waxay ku tusi marka in nebigoo jooga sal lay waslam masaajidda gabay lagu tirin jiray laakiin waa gabayge waa gabayga diinta lagu difaacayo ah, oo gaalada iyo mushrikiinta iyo cadowga iyo waa kaa wacan cabaad ibnu tamiimin can cammihi ana rasuula allahi sal allahu alayhi annahu isagu dhe ra'aa wuxuu arkay rasuulallaahi buu arkay sal allahu alayhi wasalam yustalqiyan isagoo qadaadqadaad u jiifa filmasjidi masaajidka dhexdiisa waadican oo dhigay ama saaray ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood calal ukhraa midda kale korkeeda saaray muttafaqun calayhi yacnii wuxuu arkay cabaad ibnu tamiim adeerkiibaa wuxuu arkay nebigoo masaajidka qadaadqadaad u jiifa oo labada lugood iskor saaray labadiisa lugoodna ay midda kale kor saarantah ayib waxay ku tusi arrintaasi inay bannaan tahay laakiin xadiis baa jira muslim uu soo saaray oo reebaya in labada lugood la iskor saaro intuu ruuxu qadaadqadaad u seexdo inuu labada lugood iskor saaro xadiis diidayaa jira kanina wuxuu leeyahay nebigoo samaynayaan arkayba see laysu waafajinaya waxaa laysu waafajinayaa haddii cawradaadu aynan muuqanaynin oy kuu asturan tahay intaad qadaad u seexato lugaha waad isa saari kartaa haddiise aad ka baqayso cawradaadu inay muuqato sarwaal ma qabti macawis keliyaad qabtaa ama qayd baad qabtaa markaad labada lugood iskor saarto waxaa laga yaabaa maradii inay hoos u yara dhacdo cawradaadiina banaanka taalla markaas aadan isogaynna haddii cabsida noocaasi ay jirto marka laguma ogola sadan lidariica ka hortag ahaan haddiise cawradii asturan tahay laabaas inaad qadaad u seexato mar lugahaysa saarato sidaa nebigu sameeyeyba salawatu rabbi wasalaamu calayhi sidaana waxaa maraya alimaamu albayhaqi iyo baqawi iyo qayrkood ayaa sidaasi ku jamcinaya labada xadiid oo isku waafajinaya can cabdilaahi bni cumara radi allahu tacala canhuma annahu isagu kaana wuxuu ahaa yanaamu mid seexda wa huwa isaga oo shaabun dhallinyaro ah casabun oo doob ah laa ahla lahu oo aan reer lahayn wuxuu seexan jiray fii masjidi rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nabiga masaajidkiisa ayuu seexan jiray fii masjidihi jaari majruurkaasi yanaamudu ku tacalluqaya jumla ictiraadiya wey inta dhexda ku jirta wa huwa shaabun isagoo dhallinyaro ah casabun aczab iyo casab waa isku mid waa ruuxu markuusan reer lahayn laa ahla lahu baa fasiraysa reer lahayn oo xaas lahayn rawa waxaa wariyey albuhaariyu bukhaari baa wariyey wاnasaa'iyu waabu daawuuda waaxmadu walafduhu axmed lafdigiisu waxa weeye kunnaa waxaanu ahayn fii zamani rasuuli اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam wakhtigii nebiga nanaamu kuwa seexdaannu ahayn fi lmasjidi masaajidka dhexdiisaan seexan jirnay wanaqiilu waanu qayluushan jirnay fiihi dhexdiisa naqiiludaasi waa qayluushiga yani waxa weeyaan Ah, gabadha qur-aanka akhrisanaysay gadaal ula bax wanaqiilu fiihi masaajidka dhexdiisaan ku qayluushan jirnay waa hurdada maalinkii ah barqinkii duurka ka ama kadib la seexda way macnaa walxaal naxnu annagu shabaabun aanu dhallinyaronahay annagoo dhallinyaro oon xaasas lahayn oo guryo lahayn masaajidkaan seexan jirno ku qayluushan jirnay ayb xadiistaa wuxuu keenay imaamku oo sheekhu u keenay inuu tilmaamo masaajidda waxyaalaha aan loo diidanayn ee loo ogol yahay waxaa ka mid seexashada in dhexdeeda la seexan karo ayib xadiista kusoo aroortayna aad bay u fara badantah waxaa ka mid a xadiidkii nebigu sal lay waslam abi taalib intuu soo raadiyay uu u yimid isagoo masaajidka jiifa maradiina ay labadiisa dhinac mid ka mida ka dhacday oo carrada jiifa markaasuu nebigu sal lay waslam yidhi qum yaa abaa turaab qum ya abaa turaab waa meesha ay kunyadaas ugu baxday ayb masaajidka in la seexan karo ayaa wuxuu yahay madhabuljumhuur culimmada badankood baa qaba masaajidda in la seexan karo dhexdooda waynan mamnuuc ahayn ayb maxaa laysu weydiin waay waxaa laysu weydiinayaa ruux masaajidka markuu dhex jiifo wax walba ka suroobi kara soo ma ruuxii waa ku janaaboon karaa ee eh, muxuu ahaayey eh, neef baa ka imaan karta masaajidkii hadduu hurdo wax walba ruux yani jiifo waxii e, mxuu ahaaye xaaladiisu waa xaalad ruux jiifa wa masaajidana maxaa loogu talagalay waa meel cibaado marka ma isqabanaysaa waa way seexan karaan waa ayb qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa qaala abu qilaabata abu qilaaba wuxuu yidhi cabdullahi bnu zayd aljarmi wey can anasin anas wuxuu ka warin can anasin xaaluu ka warinayo wuxuu yidhi qadima waxaa soo galay rahatun koox oo min cuklin qabiilada reer cukli ah cala nabiyi nebigay u soo galeen sal alla lay wasalam fa kaanuu waxay ahaayeen fi suffati qowladii yarayd bay dhexdeeda ahaayeen ah, balbalada ama mxuu ahay eh, eh, mxuu ahay mxuu ahay eh, sufada waxaa la yidhaahdaa waa guri meel yar oo korka ka dhisan oo la harhsadaa la yidhahdaa masaajidka nebiga sal lay slam ayaa wuxuu lahaan jiray balbala yar ama dergad yar oo masaajidka ku dheggan oo ay seexdaan dadka fuqarada iyo masaakiinta taasee macnaha marka masaajidka qayb ka mid ah fa waxay ahayn fi sufa xadiidkaasi waa qayb ka mida ah xadiidka caanka ku ah xadiiulcuraniyiin xadiiulcuraniyiin wuu imaan doonaa insha allahu taala waana soo marnay qayb ka mida ah. nimankii nabiga u yimi sal ly waslam ee iyagoo jiran intay u yimaadeen oo magaalada u yimaad waxaan ujeedaa intay u yimaadeen magaalada ku yar xanuunsaday kadibna nebigu u dhihi jiray halaha irmaanka aada oo caanahoodiiyo cabba xadiikaasi qayb ka mida xadiikaas qisadu halkaasay ku imaanaysaa marka yani waxa weeyaan cuklin iyo curayna iyo waa qabaa'ishii arrintaasi dhacday ayib wuxuu yidhi bukhaari qaala cabduraxmaan ibni abi bakrin wuxuu yidhi kaana waxay ahayn asxaabu sufati dowladda ama mxuu ahaaye mxuu ahaaye ama e, balbalada dadka seexdaayo waxay ahaayeen alfuqaraa'u fuqaraday ahaay kaana asxaabu sufati alfuqaraa'a fuqaradiiyo dadka baahan baa meeshaasi ee aan guryaha lahayn ee martida ah baa seexan jiray ayb aahaartaa wuxuu u keenay alimaamu albukhaari caleyh raxmatullaahi inuu yidhaahdo kan dambe laftiisaoo cabdiraxmaan ibni abi bakar uu ka keenayo wuxuu daraf ka yahay xadiid dheer oo bukhaari uu soo saaray fii calaamaati nubuwa uu ku keenay ayuu iyadana qisadan dabadhigay macnaa oo ku keenay waxay ku tusaysaa oo doonayaa inuu ku yidhaahdo masaajidka ama qayb ka mid ah ee waa la baryi karaa waana la degi karaa waana sida sawaabkaee saxda ah way macnaha wax mamnuucaya ma jiro bal axaadiista waxay kutusaysaa in la seexan jiray masaajidka nebiga sal lay slam oo martidu seexan jirtay oo dadkaan guryaha lahayn seexan jireenoo wahaa kada dadka fuqarada iyo masaakiintu seexan jireenoo wahaa kada dhib male marka way bannaanta wixii markaasi uun muxuu ahaayey maslaxa loo arko yacni waa meesheeda waa meesheeda laakiin seexashadu asal ahaanteeda wax diintu diidan ma bal waxaa jiri jiray xataa gabadhii masaajidka hagaajin jirtay eh, eh, xaadi jirteen soo sheegnay guri kale mayna lahayn masaajidkay deganaan jirtay waana xadiiska uu deliishaday imaam bukhaari caleyh raxmatullahi fi saxiixihii uu deliishaday haweenka caadada qaba inay masaajidka geli karaan laanna wuxuu keenay xadiiskaasoo wuxuu leeyahay qacan haweenay hadday tahayba caado way lahayd hadana guri kaleba ma lahayna masaajidka deganayd marka yani xataa dumar baa deganaan jiray oon meel kale lahaynoo hoy kale lahaan jirin marka marka waa la seexan wa can caaishata radi allahu canha waxay tidhi usiiba waxaa la asiibay sacd ibnu mucaadin yowma alkhandaqi maalintii godka ayaa la asiibay waa dagaalkii axzaab eh yacni ramaahu waxaa ganay rajulu nin oo min qurayshin reer quraysheed ah ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo xibbaan ibnulcaraqa ayaa asiibay ayaa ganay dheh wuxuu ku ganay fil akhali ayuu ka ganay yacni halbowlaha agxalka waxaa la yidhaahdaa waa cirqun filyadi gacanta xididadan waaweyn ee dhiigga wada ee gacanta mara ayaa agxal la yidhahdaa yani wuxuu ku soo ganay leeb buu ku soo ganay adugu wuxuu ku soo ganay markaasuu waxay kaga dhacday halbowla dhiig baa fakaday marka ayb fa markaasuu sameeyey calayhi korkiisa rasuululahi sl lay waslam wuxuu yeelay khaymatan teendho ayuu filmasjidi masaajidka dhexdiisa ugu sameeyey liyacuudahu si uu nabigu u booqdo min qariibin meel dhow uga soo booqdo xoogaa gurigiisaa yaro fogaa si uusan marka booqashada nebiga uga fogaanin masaajidka dhexdiisaa teendho yar looga sameeyey oo lagu baxnaaniyo sacad meeshaasaa la dhigay marka muttafaqun calayhi waxaa laga xadiidka dadka jiran in masaajidda dhexdooda la dhigi karo waana sida uu baabaystay imaam buhaari caleh ramatullah dadka jiran meel kale haddaan lahayn masaajiddaa la dhigi karaa lagu baxnaanin karaa qaybo ka mida isma diidayso oo iyadana su waxay ka imaanaysa ishkaalku ka imaanaya dee ruux markuu jiran yahay dhaawacya yacni wax weeyaan waxaa ka imaanayaa dhiig baa ka imaanaya oo carun baa ka imaanaya oo masaajiddiina munaasibku ma ah iyadoo saa tahay haddana wax maanica ma jiro meel kale la waayo macnuhu waxa weeye masaajidka nabigu wuxuu gudan jiray dowrka isbitaaladu hadda ay gutaan ilan ma jirin isbitaallo khaas ahoo dadka la geeyo dadka jiran la siixiyoo ma jirin masaajidkaasuu nebigu wax walba u isticmaali jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo maxaa dadkaa jiran xataa uu dhigan jirayoo meeshaasaa macnaha sacad meeshuu ku geeriyooday meesha lafteeda ayuu ku geeriyooday radi allahu tacala arda oo waa kii ilaahay weydiistay inuusan ilaahu haydilin nimanka reer bani qurayda la yidhaahdo adoon ishayda ku qaboojinin ilahu haydilin buui reer bani qurayda markii uu xukumay in wixii hub qaadi karana la laayo dumarkoodiiyo carruurtoodana la qafaasho nebiguna uu yidhi xukumkaad gaadhay samada koraa laga gaadhay allah toddobada samo korkooda ka gaadhay markii la soo laabtay kadib ayaa markaa waxaa fakaday xididkii halbowlihii baa fakaday dad masaajidka joogaynbaa waxay ka war heleenba dhiig qulqulahayo oo uu soo galay mise waa sacad waa geeriyooday radi allahu tacala canhu marka yani masaajidda in dadka jiran iyo dadka dhaawaca iyo la dhigi karo oo lagu baxnaanin karo ayay masaladu daliil u tahay wacan cabdiraxmaan bni abi bakrin qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi hal minkum idinka mid ma yahay axadun ruux oo atcama quudiye alyowma maanta miskiinan wax miskiina ah? war maanta nin miskiin wax siiye maydinku jira faqaala abuu bakrin abuu bakr baa wuxuu yidhi dahaltu waxaan galay almasjida masaajidkaan galay fa idaa markaaba ana anugu bisaa'ilin baan ku sugnahay mid baryootamaya oo yas'alu wax weydiisanaya rasuulalla masaajidkaan soo galay markiiba waxaan si kadaa ula kulmay ruux miskiinoo dawarsanaya wax weydiisanaya fa wajadtu waxaan helay buuhi kisrata khubsin kibis jabkeed jab kibis ayaan helay buuhi ama rooti bayna yaday cabdiraxmaan cabdiraxmaan hortiisaan ka helay buuhi fa akhadtuhaa markaasaan qaaday buu idhi fadafactuhaa markaasaan dhiibay isagii waan u dhiibay ilayha iyadaan u dhiibay dafactuha kisradii baan dhiibay ilayha ilayhi idin qore fadafactuha kisradii baan dhiibay ilayhi isagaan u dhiibay saasaa sax rawa waxaa wariyay abu daawuda abu daawud baa wariyey waa sanadkiisu maxaa yeele nin la yidhaahdo mubaarak ibnu fadaala oo mudallis tadliisa taswiya ah ayaa ku jira sanadkiisa saas daraaddeed xadiidku bi hada tamaam waa daciif markuu sidan u dhammaystiran yahay waa daciif laakiin imaamu muslim baa soo saaray asagoon nin qaybta dambe dhahaysa fa idaa ana bisaa'ilin yas'al mid wax weydiisanayaan la kulmay masaajidka markaasaan kibi siiyey jab ah qaybtaas iyadoon la soconin ayuu xadiidku sax yahay amaa qaybtaa dambe oo miskiin baan masaajid kula kulmayoo waan siiyeyoo qaybtaa dambe waa daciif xadiiska muslim baa soo saaray bitamaamihi isagoo qaybtaasi ayna ku jirin waana yani xadii abi hurayro nebigu yidhi sal lay slam man asbaxa minkum alyawma saa'iman war maanta yaa waabariistay isagoo sooman abubakar baa yidhi aniga man tabica minkum alyawma janaaza maanta yaa janaaso raacay aas ka qayb galay abubakar baa yidhi aniga man acama minkum alyawma miskiinan maanta yaa miskiin quudiyoo wax siiyey abubakar baa wuxuu aniga man caada minkum alyowma mariidan ruux jiran yaa booqday maanta abubakar baa yidhi aniga intiiba abubakar baa aniga yidhi isagaa qaatay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ma jtamacna fi mri'in ilaa dakhala aljanna ah, maalin intaasi ruux kuma kulmaan ilaa jannaduu geli buu nebig sal lay slam xadiiskaa wey marka xadiiska asalkiisa ama qaybtan hadda uu imaamku u deliishanayo ama mu'alifku u deliishanayo iyadu waa daciif wuxuuna u deliishanaya meesha u keenay inuu yidhaahdo masaajidka dhexdiisa sadaqa waa lagu bixin karaa ruuxii baahan oy su-aashu u bannaan tahayna masaajidka dhexdiisa waxa waa ku weydiisan karaa labadaasuu isa saaraya leanna abubakar ninka wax weydiisanaya masaajidku kula kulmay sooma masaajidku dhexdiisuna wax ku siiyey labadaasiba inay bannaan yihiin buu u daliishan laakiin labaduba adilo kalay leeyihin qaybtaasi waa daciif ayb wacan cabdillahi bni alxaariin qaala wuxuu ihi kunnaa waxaanu ahay na'kulu kuwa cunna calaa cahdi rasuulilahi sal lay slm nabiga wakhtigiisii waxaanu cuni jirnay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waxaan ku cuni jirnay alkhubsa kibista iyo walaxma hilibka masaajidka dhexdiisaanu kibis iyo intaan la nimaadno hilib baan ku cuni jirnay rawa waxaa wariyey ibnu maaja baa wariyey sheekh albaani waa saxiixiyey xadiid kale waxa uu keenay meesha imaamku u deliishanayaa masaajidka dhexdiisa in lagu cuni karo oo lagu cuntayn karo cuntada masaajidka dhexdiisa waa lagu cuntayn karaa wa ayib waxaa ku tusaya dadkii masaajidka dhex deganaa asxaabu sufa meel kaleba mayna lahayn gabadhii masaajidka dhex deganaydna meel kale mayna lahayn tabcanna waxna waa cuni jireen soo ma wax ku cuni jireen baa laga qaadan iyadana waa bannaan wax dhibaataa male shardi waxaa inaan masaajidka la wasakaynayn haddii masaajidku wasakoobayo markaasi waxa weye mafsadadaasi darteed baa loo mancinaa waqad abata waxa sugnaaday buu sheekhu yidhi ana nabiya nebigu sal lay waslam asara inuu qafaashay humaamata bnu ahaalin fa rubita markaasaa la xidhay bisaariyatin tiir oo filmasjidi masaajidka dhexdiisaa lagu xidhay qabla islaamihi intuusan islaamin xadiikaasi bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidka mxuu ahaayey humaamata bnu ahaal ree bani xaniifu ahaa ree bani xaniifu ahaayoo nimankii musaylimat uu ka dhashay ayuu ka soo jeedaa isagoo marka odayaashoodiibuu ka mid ah saxaabadaa soo qabtay marka isagoo cumro u socda ayay heleenoo markaasay soo qafaasheen nabiga loo keenay sal lay slm nebigu marka tiir ka mida tiirarkii masaajidkuu ku xidhay waana gaal markaa sumaama marka waa gaal marka meeshii markuu ku xidhay meeshaa cunto loogu geyn waa maxbuus subaxdii buu nabigu ku soo kallahay sal lay wasalam markaasuu ku yidhi war sumaama maxaad haysaa buu ku yidhi walwarran wuxuu ku yidhi maxamedow haddaad dishana nin dhiigle baad dishay bu haddaad daysana nin abaalle baad sii daysay bu subaxdii dambu haddana ku soo noqday isaga tegey sidii oo kale ugu jawaab subaxdii saddexaad bu haddana ku soo noqday sidii oo kale ugu jawaab markaasuu nebigu wuxuu ku uhi sal lay slam atliqu umaama hala sii daayo xadhig baa laga furay markaasuu intuu tegay oo beer masaajidka aan ka afogayn tegay oo soo qabaystay ayuu markaa islaamay waan soo marnay ma islaamnimadiisaa horraysay mise qabayskaa horreeya waxaan kaga soo hadalay gaalka islaamaya qabayskiisa halkaasaan kaga soo hadalay xadiid soo ma garanaysaan ujeeddada hadda meeshan loo keenay waxa weeyaan gaalka masaajidka ma geli karaa jawaabtu waxa weeyaan labada masjid waxaan ahayn gaaladu waa geli karaan labada masjid xaramka masjidu maka iyo masjidu madiina masjidulxaraam iyo masjid nabawiga labadaa waxayn ahayn masaajida kale muslimiinta ruux isagoo gaala wuu geli karaa maxaa yeele nebigu marar fara badanba wufuudda gaalada ah masaajidkuu ku qaabili jiray taa marka dhib male waxaa kaloo laga faa'idaysan maxbuuska masaajidka waa lagu xabsin karaa yani masaajidka waa lagu xidhi karaa ama gaal ha ahaado ama maxbuus muslim ha noqdo masaajidka xabsi waa noqon karaa oo xabsi ahaan muhimaddii xabsigu qaban lahaa waa looga faa'idaysan karaa nabiguna saasuu isticmaali jiray sl lay slanna wakhtigiisii xabsi gooniya ma jiri jira xabsigu waxay ka tahay ijtihaadaadkii cumar cumar ibnu khataab radiallah canhu waxyaaluhuu soo kordhiyey buu ka yahay xabsigu ka ah oo intuu guri iibiyey buu xabsi ka dhigay wakhtigii dambe dowladdu ballaadhatay laakiin wakhtiga nebiga xabsi ma jira marka masaajidku xabsi ahaan u jiray nebigu sal lay slm bal iskaba dhaafee nebigu wuxuu damcay sal lay wasalam inuu ku xidho shaydaan isagoo salaad tukanaya ayuu shaydaan yani u soo bambaxay oo damcay salaadiisa inuu qaso markaasuu nebigu sal lay slam cunahan qabtay ilaa aan caliyada carabkiisa ka daadanaysa iyo qoyaankeeda aan gacantayda ka dareemay buu nebigu sal lay slm haddaanan xusuusnayn hadalkii walaalkay sulaymaan wahablii mulkan laa yanbaqii liaxadin min bacdii ilaan isaga jinka iyo shayaadiinta ilahi baa u leeliyay soomaa hadalkaa haddaanan xusuusnaynna tiir masaajidka tiirarkiisa ka midaan ku xidhi lahaa buui si caruurta ree madiina ay ugu ciyaaraan subaxdii way ku ciyaari lahayn marka haddiiba shaydaan iridda iyo tiirkii lagu xidhi lahaa oo gaal lagu xidhay maxbuus kale warkiisa iska baddaha soo ma marka taas wey inay gaaladu geli karaan xabsina laga dhigi karo oo lagu xidhi karayo ayb dabcan hadday muxuu aha intii xabsiyadu ay gooni noqdeen waxyaalahan oo dhan mahaamtan hadda laga hadlayo masaajida lagu samayn kara la leeyahay intooda badan bacda dalika waxay yeesheen maraafiq gooni ah oo lagu sameeyo wax dhibana ma leh wa abata waxaa sugnaaday buu sheekhu yidhi canhu nebiga waxaa ka sugan annahu nahara inuu saydhay maalan xoolo inuu saydhay maalkaasoo jaa'a yimid min albaxrayni baxrayn ka yimid fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa inuu ku saydhay wa qasamahu inuu qaybiyey fiihi masaajidka dhexdiisa ku qaybiyey xadiikaasina bukhaari baa soo saaray oo wuxuu ahaa xoolihii faraha badnaayee baxrayn laga keenay ee markii la keenay masaajidka nebigu uu dhigay oo lagu daadiyey kadibna saxaabadu yimaadeenoo meesha lagu qaybiyey muhiimadda uu keenayna waxa weeye masaajidku wuxuu noqon karaa bakhaar raashiinka laga qaybiyo haddii meel kale la waayo wixii muslimiinta loo qaybin lahaa isaga inta la dhigo baa meesha looga qaybin kara oo loo isticmaali karaa muhiimadda iyada iyaduna mamnuuc maaha adiga warka murtidiisa isku soo uruuriya masaajidka nebigu sal lay slam wuxuu ahaa dawladda oo dhan iyo mujtamaca baahidiisa dhan meesha matasho ah wasaaradaha dowladda hadda sooma arkin imisa wasaaradood iyo imisa xafiis waay badno wasaaradaha dhan masaajidkay ahaayeen jamiicu lwasaaraad iyo mahaamtay hayaan masaajidkaa qaban jiray dowrka masaajidku xilligaa waa noolaa marka ilan dowladdii iyo masaajidkii baa isku dhex jirtay inyar in yar baa marka waxaa u kala go'ay dawladdii iyo masaajidkii ilaa markii dambena shareecadii iyo dawladdii la kala saarayba oo la kala fogeeyey wailaa waxa weye masaajidku isagaa wax walba mateli jiray mujtamaca muslimka ah adduunkiisa iyo aakhiradiisaba isagaa mateli jiray oo ay meeshay ka fuli jirtay hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamadi wala alih w saxbi wslm